بsم الlh الرحمن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه وسلم qال المؤلف رحimه الله النوع الثامن nooca sideedaad ma yأتي min الكلماaت عlى اثني عشhرa وجها waa kelimaadka ku yimaada laba-iyo toban weji wa huwa ma waana kelimada ma ah laba-iyo toban weji bay ku timaadaa wahiya maadu calaa darbayn waa laba nooc ismiyatun wa xarfiyatun maa oo isim ah iyo maa oo xaraf ah fadarbu lawal nooca hore al waa maada isimka ah wa hiya alashrafu ayadaana sharaf badan ay ashrafu min ukhtihaa midda kale ayadaa ka sharaf badan ilaan isimku waa ka qiimo badan yahay xarafka sababtuna waxay tahay xarafku isagu waa u baahan yahay laakiin isimkuma baana wa awjuhuhaa maada ismiyada awjuhdeedu sabcatun waa toddoba toddoba weji bay ku imaataa maada ismiyada ah axaduhaa awjuhdaas mid kamida wuxuu yahay macrifatun taamatun maadi inay macrifa taama ah noqoto falaa taxtaaju ilaa shay-in oo waxba aysan u baahan shaygaas oo laga wado silana inaysan u baahan sifana aysan u baahan wa hiya maadaas macrifada taamka ah darbaani waa laba nooc caamatun wa khaasa maadaas macrifada taamada ah marna waa caam marna waa khaas falcaamatu markay caamada tahay hiyo alatii lam yataqadamha waa midda uusan ka hormarin ismun isim takuunu hiya wa caamiluhaa ayada iyo caamilkeedu uusan noqonin sifatan lahu shayga ka horeeya isimka ka horeeya aysan sifo u noqonin fil macnaa xagga macnaha maada caamada ah wuxuu leeyahay waa maada uusan ka hormarin isim isimkaasoo maadaas iyo ficilkeedu aysan u noqonin sifo min xaysu lmacnaa naxwu qowlihi tacaala in tubdu sadaqaati sadaqooyinka aad bixinaysaan haddaad muujidaan ayadoo la idiin jeedo haddaad bixisaan fanicimmaa hiya fanicma maa ay fanicma shay-u shay baa wanaagsan hiya ay ibdaa-uhaa muujinteedu waa fiican tahay ayadoo la idiin jeedo haddii sadaqadii aada bixisaan waa wanaagsan tahay wain tukfuuha wa tu'tuuha alfuqaraaa fa huwa khayru lakum laakiin dadka masaakiinta oo u baahan haddaad siidaan intaad qaridaan sidaas idiin wanaagsan ilaahay uu leeyahay famaa maada nicima ku jirta faacilu nicma nicmadan waa faacilkeedii macnaaha macnaheedu wuxuu yahay maadaas ashay-u shay baa lagu macnaynaa ashay-una waa macrifo wa hiyana damiiru sadaqaat waa damiir sadaqaadka u laabana calaa taqdiiri mudaafin mudaaf baana qadaran oo wuxuu leeyahay hiyadan meesha taalla oo damiirka munfasilka ah waa damiir u laabanaa sadaqaadka laakiin sadaqaad toos ugu laaban maayee markeedii hore mudaafu ilayhi bay ahayd damiir mutasila bay ahayd mudaafkii baa meesha laga jaray markii mudaafka la jarayna ayadaa booskii soo istaagtay taqdiirku haddaba wuxuu yahay in tubdu sadaqaati sadaqaadka haddaa muujidaan fanicima ay nicma maa nicma shay-u shay baa wanaagsan hiya ay ibdaa-uhaa muujinteeda waxa waa wanaagsan yihiin la leeyahay sadaqada ma aha ee waa muujinta sadaqadii la muujiyo saas daraaddeed baa waxaa loo leeyahay mudaafkii baa meesha ka maqan hiyadaana mudaaf ilayhi bay markeedii hore ay ahayd laakiin mudaafkii markuu meesha ka baxay ayay damiir munfasila ay noqotay calaa taqdiiri mudaafin mudaaf baa loo soo qadaraa maxduufin la xadfay dalla calayhi tubdu tubdudan ay muujinee wa huwa damiirkan munfasilka ah almaksuusu bilmadxi waa midkii maksuusulmadxiga ahaa ey taqdiirku marka wuxuu yahay fa nicma shay-u shay baa wanaagsanaaday ibdaa-uhaa muujinta sadaqada la muujiyo ayaan ula jeedaa taqdiirku marka waa saas fa nicma shay-u shay baa wanaagsanaaday almaqsuusu bilmadxi waxa sida gaarka ah loo ammaana wuxuu yahay ibdaauha iyo ibdaa-u sadaqa sadaqada muujinteeda haddaba la soco nicima markeedii hore waxay ahayd nicma maa nicma miimtii u dambeyday iyo maa oo faacil ah ayaa labadooda la isku shiday marka la isku shidaayana nicma miimta u dambeyda ayaa xarakadii laga qaaday kadib ayaa midii kale lagu shiday nicma miimteeda cayntii ka horeydana saakinay ahayd cayntii ka horeyda iyadoo saakino ahayd ayaa iyadana saakino laga dhigay markaasaa midii kale lagu shiday iltiqaa saakinayn baa dhacay iltiqaa saakinaynka wuxuu ka dhacana waxay yihiin nicma miimtii u dambeyday oo xarakadii laga qaaday si loogu idqaamo maada faacilka ah iyo nicma caynteeda oo markii horeba reebneed iltiqaa-u saakinayn baa marka wuxuu ka dhex dhacay cayntii iyo miimtii cayntii baa marka la kasriyey sababtuna waxay tahay laba xaraf oo saxiix ah haddii iltiqaa-u saakinayn uu ka dhaco kusira alawalu minhuma saas daraaddeed baa cayntii loo kasriyey waalkhaasatu midda khaasada ahna hiya alatii yataqadamuhaa waa midda uu ka horeeyo ismun isim isimkaasoo takuunu hiya wa caamiluhaa iyada iyo caamilkeedu sifatan lahu isimkaas sife ay u noqdaan fi lmacnaa xagga macnaha khaasana waxaa loogu magacaabay haddee sifo keliya ayay noqotaaha laga wadaa wa yuqadaru waa lasoo qadaraa min lafdi dalika alismi isimkaas lafdigiis ayaa laga soo qadaraa isimkii almutaqadimi ee horeeyey naxwi tusaale ahaan ghasaltuhu shaygii waan naqay gaslan dhiqitaan nicima ay nicma maa ay nicma alguslu dhiqitaan ayaa fiican wadaqaqtuu shaygii waan burburiye daqan burburin nicima ay nicma daqu burburintaasi nicmay leedahay haddaba nicma algaslu marka aa leedahay gaslan taas mafcuulu mudlaqa ah nicima nacti uma aha laakiin min xaysu lmacnaa ayuu nacti ugu yahay sababta uu nacti ugu noqo waaye nicima qaslantan waxa ay tahay hadde nicma khabariye maahane waa inshaa'i jumlo inshaa'iye ahna sifo ama nacti ma noqon karto ee waxa nactiga noqday waa jumlo khabari ah laakiin min xaysu lmacnaa xagga macnaha ayay sifo ka tahay oo se min xaysu lmacnaa sifo uga tahay waxay haddii u tahay nicma alguslu marka aa leedahay waxa aad ammaanay maxay yihiin qasligan soo ma aha nicma daqu burburin fiicana marka aa leedahay waxaas wanaagga aad ku sheegay oo waa fiican yihiin aa leedahay soo daqigan ma aha isimka haddaba ka horeeya waa qaslantaas iyo daqantaas nicmadan faacilkeeduna waa alguslu iyo addaqu oo labadooduba macrifo ah wayuqadaru min lafdi dalika alismi isimka ka horeeya lafdigiisa laga soo qadaraa marka uu leeyahay maadan ayaa waxaa lagu awilaa isim macrifo ah oo isimka ka horeeya aad kasoo kala soo dhexbaxe isim macrifo ah oo isimka ka horeeya oo nactigu ay u noqonayaan aad kala soo dhexbaxe haddii aad tidhaahdo darabtuhu darban nicima haddii aad tidhaahdo maadan waxaa ku awilaya darbantan isim macrifa oo aad kasoo dhex saartay oo ah nicma darbo akaltuhu aklan nicima haddii aad tidhaahdo maadan waxaad ku awile aklantan isim macrifa ah oo laga soo saaray oo ah nicma alaklu wthani nooca labaadna macrifatu naaqisa waa macrifo naaqisa wahiya almawsuulatu waana midda mawsuulada ah naaqisana waxaa loogu magacaabay haddee waxay u baahan tahay silo wa taxtaaju waxay u baahan tahay ilaa silatin wacaa'idin sila iyo caa'id naxwi qowlihi tacaala maa cinda allahi khayru min allahwi wa min altijaara maa ay iladii midka cinda allahi ilaahay agtiisa ahaaday khayrun ayaa wanaagsan min allahwi ka wanaagsan wa min altijaara famaa mawsuulun ismiin waa mawsuul isma fii maxalli rafcin cala alibtidaa oo mubtada ah wa cindana silatu waa siladiisa darafkaas wkhayruna khabaru waa khabaru lmubtada ay aladii cinda allahi allah agtiisa shayga ahaaday ayaa khayrun wanaagsan min allahwi wa min altijaara wthaaliثu kan saddexaadna shardiyat zamaniyat wagayru zamaniyatin midda saddexaad waa maa shardiya ah maadaas shardiyada ah inay zamaaniye noqotona waa dhici kartaa inaysan noqonna waa dhici kartaa faluulaa midda hore oo zamaniyada ah zamaaniyaduna waa midda naa'ibka ka ah alwaqtu aw ilmudda naxwu qowlihi tacaala fama staqaamuu lakum fastaqiimuu lahum fastaqiimuu lahum ayaga heshiiska ugu toosnaada ma staqaamuu lakum ay muddata istiqaamatihim lakum intaba heshiiska ay idinkugu taagan yihiin idinkuna heshiiska ugu taagnaada ay istaqiimuu lahum ayaga u toosnaada muddata istiqaamatihim lakum intay idin toosan yihiin fama staqaamuu lakum maada ku jirtaaye waa ismu shardin jaazim yazimu ficlayni alawalu ficlu shardin wathani jawaabuhu wa jazaauhu mabniyun cala sukuuni fi maxali nasbin cala darfiyati zamaniyati istaqaamuuna waa ficlu shardigeedii fastaqiimuu lahumna waa jawaabkeedii yaa ku camal falay oo nasbiyi haddii la yidhaahdo jawaabkeedaa ku camal falay aan leeyahay oo fastaqiimuu lahum ah sidaasna waxaa ku tegay abu caliin alfarisi ibnu malik iyo jamaaco nuxaadda kamidana way ku raaceen ma staqaamuu lakum maada ku jirtaa inay tahay shardiyatun zamaniyatun wathaaniyatu midda zamaaniyada aan ahayna naxwu qowlihi tacaala wamaa tafcaluu min khayrin yaclamhu allah waxaad samaydaan oo wanaaga ilaahay waa og yahay tafcaluudaas waa ficlu shardigeedii yaclamhu llahna waa jawaabkeedii waraabicu midka afaraad istifaamiyatun waa istifaamiyadii naxwu qowlihi tacaala wamaa tilka taasi maxay tahay biyamiinika xaalay ku sugan tahay midigtaada yaa muusa muusow midda afaraadna waa istifaamiyo istifaamiyadii buu rabaa marka inuu sii faahfaahiyo wayajibu fi listifaamiyati maada istifaamiyada ah waxaa waajib ah xadfu alifiha alifteeda in la jaro idaa kaanat haddii maadi istifaamiyada ahayd ay noqoto majruuratan mid la jaray waxaa qaalibka oo lagu jaraana waa xarfu jar idaafo in lagu jarana waa dhici kartaa naxwu qowlihi tacaala cama yatasaa'aluun maxay isweydiinayaan markeedii hore waxay ahayd can oo xarfu jar ah iyo maa oo ismu istifaam ah xarfu jarkii ayaa wuxuu la tegay maadii istifaamiyada ahayd alifteedii nuuntii iyo miimtiina labadoodii waa la isku shiday fa naadiratun waxaa kaloo la mid ah fanaadiratu bima yarjicu lmursaluun kuwii la diray oo ergada ahaa waxay la soo laabtaan ayaan ka war dhowraaya tidhi maadii istifaamiyadahayd alifteedii waa la jaray ilain xarfu jar oo ba ah ayaa ismu istifaamkii galay alasl wuxuu ahaa cammaa wa bimaa ayuu ahaa fa xudifat ilalif walifti waa la jaray farqan ayadoo la kala saaraa bayna alistifaamiyati maadii istifaamiyada ahayd waalkhabariyati iyo maadii khabariga ahayd maadaas khabariyada waxaa loola jeedaa maadii mawsuulada ahayd wa sumica waxaa la maqlay ihbaatuhaa ihbaatu lalifi alifta sugitaankeeda ayaa la maqlay cala al asli sida asalku u ahaana lagu sugo nahran baa lagu maqlay wa shicraan iyo gabay gabay iyo hadal caadi ah labadaba waa lagu maqlay uu leeyahay maada istifaamiyada ah alifteeda inaan la xadfin oo la daayo iyadoo xarfu jar u galay fanasru waxaa ka mid a ka qiraa'ati ciisa oo cikrim ay akhriyeen camaa yatasaa'aluun camaa maxayba yatasaa'aluun isweydinay biihbaati alalifi alifta sugitaankeeda waxay akhriyeen ciisa iyo cikrima labadooduba waxay akhriyeen camaa yatasaa'aluun oo alifteeda aan la xadfin wa shicru gabaygana ka qowli xasaan radia allahu canhu waa hadalkii xasaan uu yidhi calaa maa qaama yashtimunii laiimu ka khinziirin tamaraqa fii damaani calaa maa qaama ay lima qaama muxuu u istaagay yashtimunii xaal u icaynayo la-iimun mid liita oo nacas ah oo doqon ah muxuu u dhaqaaqay uu leeyahay isagoo icaynaa la-iimkaasoo ka khinziirin doofaar la mid ah doofaarkaasoo tamaraqa ku galgashay fii damaani deeb ku galgashay qasiidadan shaarixa uu keenay oo xasan ibnu thaabit radia allahu canhu uu iska leeyahay qasiida nuuniya ma aha ee waa qasiida daaliya madlaceeduna wuxuu ahaa fa in taslux fa inaka caabidiyun wa sulxu lcaabidiyi ilaa fasaadi xasan ibnu thaabit wuxuu haystaa nin qabiilada caabid la yidhaahdo u dhashay markaasuu wuxuu leeyahay fa in taslux haddaad hagaagsanto oo aad fiicnaato fa innaka caabidiyun markastaba kastaba caabidi baad ahayd uu leeyahay qabiiladaas baa ka soo jeedaa wa sulxu lcaabidiyi nin caabidi ah wanaaggiisuna ilaa fasaadi fasaad buu ku dhammaadaa beytkaas hore oo shaarixu uu keenayna waxaa ka dambeeyey fa ashhadu ana ummaka mulbaqaaya wa ana abaaka min shari lcibaadi falan anfaka ahjuu caabidiyan tuwaala dahri maa naada lmunaadi qasiidada sida aada u jeedo waa qasiidatun daaliyatun ee qasiidatun nuuniyatun ma aha haddaba ka khinziirin tamaraqa fii damani damaanidaas u danbaydahay waa khalad sawaabkeeduna wuxuu yahay calaa maa qaama yashtimunii la ka khinziirin tamaraqa fii ramaadi qasiidadu saasay sax ku tahay diiwaankiisana saasay ugu jirtaa waana qasiidatun daaliyatun ee qasiidatun nuuniyatun ma aha saas daraaddeed sax ma aha damaanida shaarixu uu beytka ku dhammeeyey faddamaanu ka ramaadi buu la mid yahay wasnan wa macnan damaan iyo ramaad waa isku wasan waana isku macnuu leeyahay mid kastoo kamida ah deebtaa laga wadaa ilaa ana xadfa alalifi hase ahaatee alifta jaritaankeedu huwa aljwadu asagaa wanaag badan wa ihbaatuhaa ihbaatu lalifi alifta sugitaankeedana laa yakaadu yuujad ku dhowaan maayuu yihi in la helo waa yar tahay ayadoo maad istifaamiyadeed xarfujar uu ka hormaray in alifteeda la sugo walihaadaa waliajli anna mal istifaamiya maada istifaamiyada tuxdafu alifu alifteeda in la jaro darteed idaa jurat haddii maadii sifaamiyada ahayd la jaro oo xarfujar uu ka hormaro radda alkisaa'iyu cala almufasiriin kisaa-i mufasiriinta wuxuu ku radiyey qowlahum hadalka mufasiriintu ay yidhaahdeen fii qowlihi tacaala bimaa gafara lii rabbii wajacalanii min almukramiin maada ku jirta ay yidhaahdeen innahaa maadaasi istifaamiyatun waa istifaamiyo waa ku radiyey wajhu raddi raddinta wejigeeduna wuxuu yahay anna nafya laazimi laasimka anfintiisa yastalzimu wuxuu keensanaa nafya almalzuumi malzuumka in la anfiyo ayuu keensanaa hadalkan macnihiisu wuxuu yahay maadaan istifaamiyo haddii ay ahaan lahayd waxaa ka dhalan lahayd alifteeda in la jaro aliftii jaritaankeedii haddii la waayo oo aliftii meesha ay joogto waxaa caddaatay maadan istifaamiye inaysan ahayn hadalka haddii lasoo koobo waa sidaas maadu ahaanshaha istifaamiye ay tahay waa malsuum waxaana ka laasima oo ka dhalana alifteeda in la jaro ilaan xarfujar baa ka horreeya oo ba-da ahe haddii laasimkii la waayey oo ahaa xadful alif malsuumkiina waa in la waayo oo ah ahaanshaha ay tahay istifaamiyo anna nafya laazimi laasimka anfintiisa yastalzimu wuxuu keensanaa nafya almalsuumi malsuumka in la anfiyo laasimkuna waa maxay waa xadfu lalif malsuumkuna waa maxay waa kownuhu istifhaamiyatan wa kownu mal istifaamiyati maadan istifaamiyada ahaanshaheeda madkuula xarfi ljari xarfu jar mid uu galay ay tahay malsuumun lixadfi lalifi alifta jaritaankeeda ayuu malsuumu yahay maada istifaamyada ah inay noqoto miduu xarfu jar ka horeeyo waa malzuum waxbaa ka dhalanaa waxa ka dhalanaa oo faraca ahna waa xadful alif alifta jaritaankeeda xadfu lalif waa laasim maadan istifaamyada ah xarfu jar inuu ka hormarana waa malzuum wa xadfu lalifi alifta jaritaankeedana laasimun waa laasim fa idaa habatat ilalifu maada alifteedu hadday sugnaato faqad intafa laazimu laasimkii meeshuu ka baxay waida intafa laazimu laasimka meesha hadduu ka baxana wahuwa huwa xadfu lalife intafa lmalzuumu malzuumkii meesha ayuu ka baxay wahuwa huwa kownu maa istifhaamiyatan ma waa ina istifhaamiya ay tahay haddii lasoo koobo macnuhu wuxuu yahay yalzamu min kownihaa istifhaamiyatan majruuratan bixarfi jarin xadfu alifihaa faida intafaa xadfu lalif intafaa kownuhaa istifaamiyatan waida intafaa hadduu meesha ka baxo kownu maa istifaamiyatan habata naqiiduhu kii kasoo horjeeda ayaa sugnaanaa wa huwa kownuhu gayri istifaamiyatan waa inaysan istifaami ahayn haddaba istifaami haddaysan ahayn maxay tahay waxaa leeyahay waa masderiyo ma-daas masderiyada iyo ficilka ka dambeeya masderka kasoo baxa ayuu xarfu jarkaan oo ba ahna u jaraa wa jawaabuhu hadalkan jawaabkiisana yuukhadu waxaa laga qaadanaa mimaa taqadama waxaan soo marnay waxaan soo marnay muxuu ahaa maada istifaamiyada oo xarfu jarka uu galay ihbaatkeedu inuu bannaan yahay wa in kaana qaliilan qaala fi lkashaafi wuxuu ku yidhi zamaqshari wayaxtamilu waxaa suuragal ah an takuuna maa istifaamiyatan maa istifaamiye inay noqoto maada bimaa kafara lii ku jirta istifaamiye inay noqoto wاlmacnaa macnuhuna markaas wuxuu yahay walmacnaa macnuhu wuxuu yahay biأyi shayin maxay buu gafara lii rabbii rabbigay igu dhaafay yaa layta qowmii yaclamuun tolkay maxay u ogaan waayeen bimaa gafara lii rabbii biayi shayin maxay buu gafara lii rabbii rabbigay dembigayga ku dhaafay faطarxu laalifi alifta in la xadfo ajwaadu ayaa wanaag badan wain kaana isbaatuhaa alifta sugitaankeedu inkastoo jaa-izan uu jaa-is yahay waa bannaan tahay leeyahay bimaa kafara lii maada ku jirta istifaamiye in laga dhigo alifta sugitaankeeduna waa jaa-is inkastoo jaritaankeedu uu wanaag badan yahay yuqaalu waxaa leeyahay qad calimtu aan ogahay bimaa sanacta iyadoo alifta la sugaa waa bima sanacta iyo arrinkan maxaa u sameyday ayadoo maadii istifaamiyada ahayd alifteeda la xadfaa intahaa warkii zamaqshari waa dhammaaday hadalkaas wuxuu raddi ku yahay kisaai oo nimanka mufasiriinta qabsaday ibnu hishaam haddaba muqniga wuxuu ku yidhi walcajabu min azamakhshari waxaan la yaabanahay zamaqshari zamaqshari la yaab buu leeyahay id jawaza kownahaa istifaamiyatan meeshaan wuxuu ku baneeyey maada bimaa kafara lii ku jirto inay istifaamiye noqoto maca raddihi calaa man qaala isagoo radiyey ciddii tidhi fii bimaa aqwaytanii bimaa aqwaytanii maada ku jirta innahaa istifhaamiyatun ciddii tidhi isagoo radiyey wuxuu leeyahay waxaan la yaabanay zamaqshari meeshaan maada taalla wuxuu banneeyey inay noqoto istifhaamiyo alifta jaritaankeeduna jaa-is uu yahay wuxuuna radiyey zamaqshari culimmada qeyb ka mida oo tiri bimaa aqwaytanii maada ku jirtaahi waa istifhaamiyo oo muxuu ku radiyey bianna ihbaat alalif alifta sugitaankeeda qaliilun shaadun waa qaliil uu yihi waa shaad bimaa aqwaytanii maada ku jirta culimmadii tiri waa istifhaamiyo waa radiyey oo wuxuu yidhi alifta sugitaankeeda waa qaliil iyo shaad haddana meeshaan wuxuu ku sheegay oo uu ku taageeray mufasiriinta oo wuxuu yidhi maada ku jirta bimaa gafara lii rabbi inay istifhaamiye noqoto ayaa furan wallahu aclam halkaa iska joogo